الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan ku jirnay fasalkii salaada waxa jebiya waxa karaahiyada ah waxa waajibka iyo waxa sunada ah dabcan waajibaadkeeda iyo sunankeeda waynu soo wada marnay mufsidaadka ama mubtilaadkana xalay baynu soo marnay caawana makruuhaadkaynu mari markaan wuxuuhaasku dhammaadaan afartiiba waa dhammaadeen wuxuu soo khulaasayn doonaa soo ururin doonaa wixii oo dhan oo tiris ah oon faahfaahin lahayn wa tukrahu salaadii karaahiye weeye wayaasixi laakiin waa laga fiican yahay walxaaju waa qofka musalliga ahee tukanayaay yudaaficu uu celcelinaya ama reebreebayo alaqbatayni labadii xumayd ee xaajo gudashada insaanka aadamaha ka iman jirtay waa saxaradii iyo kaadidii salaaddu ha asaxdo waajibkuna ha kaa dhaco laakiin ajirkeeda wax badan bay u dhimi haddaad adow aada isugu celinaya oo isku xanibaya si adagna ay ku haysa kaadi ama saxaro aad salaad ku tukato nabiga calayh salaatu wasalaam dadka wuxuu ka reebay qofku inuu tukado wahuwa yudaaficuhu lakbataani isagoo labadii xumaydi ay riixriixayaan oo celinayo kuwa mashquulsan salaadii khushuucdeeda ay ka mashquuliyeen waxaa kaloo nabigana ka sugan mar kale calayh salaatu wasalaam nahaa can salaati xaaqinan aw xaaqiban xaaqinan aw xaaqiban waa isagoo kaadi isku celinaya ama saxaa isku celinaya halkaa waxaa ka garatay lafdiga mudaafacadu waa qofay si adag u hayaan waxaa la mid a ah haddii wax kasta oo aada kuu mashquulinaya oo khushuucii salaada tagsiinaya saas darteed waa acdaarta jamaacada looga hari karo in waktigii salaada la gelayay kaadiya saxara si aada ku qabtaan markaa waa iska soo xaaja gudan jamaacadii haddaad ka soo gaadhana wanaag haddii kalena wixii aad soo gaadhaad tukaniya ciddi hesho taasi waa midda koowaad wa bixadrati acaamin aw sharaabin wa bixadrati acaamin meel cunto taalo aw sharaabin cabitaan yaallo yatuuqu ilayhi uu hilowsan yahay uu rabo naftuna ay isha ku xeexaarayso isha isheedu ma jirto ninkaasi isagaba ooman oo raashin iyo biyo ag yaallaana ilaahu horta karka iska jabiyo inuu salaada galo maaha waayo salaadii hadduu galo marafigii iyo muqaabaladiisii iyo khushuucdiisii buu gelayaa mise raashinkaasuu isha kala jirayaayoo mar waliba jalleecayaay oo daymonayaa nabiga wuxuu yihi laa salaata bixadrati طacaamin min cunto loo soo dhigay salaadi uma taal walaa wahuwa yudaaficuhu lakbataani isagoo labadii xumayd celinayana salaad uma taal markaba nabigana waxaa ka sugan wuxuu yihi idaa wadica alcashaau wa uqiimat الsalaa haddii raashinkii lasoo dhigo salaadiina la aqimo maxaad samayn fabda-uu bilcashaayi cuntada ku bilaabo nin raashin hor yaalaayey laabi laba u wadaa salaada muxunkeeda iyo urheeduna khushuucda wey ereyga ah maadaama yatuuqu ilayhi xadiidka kuma jirto taaqad nafsuka in suuila shayi waxaan way u xiisootay wey marka cunto uu xiisaynayo ama gaasho u xiisaynayaa ama cuntada noocana gaajo kabala ma haysee cuntada noocaan u aada u yar jecelyahay sahabe waxay yidhahdeen reer baa xoolo rabo oodka baa la samaynaya xoola intii la qalay maqashi ariga yaryarayd baa la dareeriyo gabadh baa lai raac dee hilibkeen laga qalay ka yaabaysaa maqashii xaqi bay reerka ka soo gashaa xagga haddana ka soo gashaa markaasaa waxaa la yihi nambaqasha reer dhaafis xitaa n boqol horta aragta celin karaayo boqol horta arag ani maa celin karaysa base boqol horta ma rabtee iyadaa helin bay fogaata waxaa laga yabaa gaajo inayna haynina baasaa loo jeclaa cuntadani si kastaba sabab kastaba ha ahaatee naftaada aada u xiisaynaysa isha adiga qalbigaadaa la jira markaa wayleeyahay marka laleeyahay salaada tukane waxay leeyihin xikmada qaybkaa waxaan shardiga ugu xirnay cuntada haddii aadad aragtay ama aan kuuba banaanayn inaad cunto salaada looga tegi maayo inaad kuu banaanayn maxaa looga jeedaa waad sooman tahay raashinkiina waa la soo dhigay salaadiina waa la aqimay afurkiina lama gaadin salaa casar baa la akrimay raashinkiina weli waayo hibaashim yaallaa salaada muu dayn maya oo ilaa waxay noqon lahay kan iyo duhurkii raashinkaa iska fiirsoo salaada aadi dusha ka fiirsa mana cuni kartid raashin aadan cunaynin marka ama aadan lahayn oo lagu idnin ama aad kala sooman tahay ama aada daragtay oo daragsan tahay kaa salaad ma reebo tatuuqu ilayhi mid kalena waan ka fahanay bay yihaahdeen walow culamadu si kale ay u fasireen hadee nabiga sal alay slam waxaa ka sugan isagoo raashin loo keenay hiliba oo la cunayo mindidii ku goosanaya haysta baa salaadii la akrinay fa alqa sikiina mindiduu iska tuuray salaadii minayay maxaa hadda ku fasiray bay dhaheen laba macno midow nabiga sala allahu alay alih wasalam inuu xoogay hanuun gooyey marka haddii waxoogay hanuunta hore ay kaa dhacdana naftu raashinkan aad ugu hidoobi mayso way ka yarahasami kartaa taa haddaa niraahno cilladii tatuuqu ilayhibaa nafsu baa ka soo baxaysa meeshii saasaan mid kalena u nidina waa xadiidku waa noqon karaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaa wuxuu yihi xubiba ilaya min dunyaakum saddex baan ka jeclay kadib markuu sheegay oo jacilat quratu cayni bisalaa nabigu markuu salaada gala wax kalaa naftiisa ugu hiloobi jirin sidaasuu raashinka uga tegay dadka laakiin aynan iimaankoodu sidaa u xoog badnayn waana aan la aamini karin halkaa inay gaareen baa layidhi iska soo cashee raashinka iska soo cuna haddaba ninkeena naftiisu sidii nabiga salaasan salaada ka mashquulinaynin wuu tukan karaa isaga lalama hadlayo culamada qaar baa kale imaamka iyo maamuumka la kala qaadi oo imaamku isagu raashin baa yaale dantii musaliinta o dhan baa ku xidhane maslaxada caamkaa tiisa khaaskaa laga hormarin iska soo raashancun dadkiina halrafaadana haku sugaan la dhihi maayo taaba salaadaadu say dooni ha noqotee dadka suki baa laleeyahay maamuumka laakiin cidi kuguma xidhna kuma xanibna adu iska soo cashee baa la dhihi culamada qaarna saasay ficilka nabi u fasireen sala allahu alayh ali wasalam ilaa an khashiya haduu ka baqo maahane khuruuj alwaqti waktiga inuu baxo haddii cuntadii iyo salaadii isu kaa qabtaan waktiguna uusan labadaba ku fileen waxa ka dhiman tusaale ahaan casarkii baad xasuusatay qoraxda kaamiga sii dhacay raashinna waa ku yaallaan maxaa samay haddaad habinka cunto qoraxdaa kaa dhic salaadii in aad tukatoon baaba ka laaban wuxuu leeyahi markaasi khushuuc baan ka hadlaynay salaadii dhammayd jiritaankeedii bay masaladu taagan tahay irtikaab waa qofku dararay weeyo khushuuc la-aantaa ka roon salaadii dhammaydba intay tegi lahayd qofka isaga waxaa weeye si u kala qora si u kala custaa loo kala hormariyaa ayib waxaa kaloo yii wayukrahu waxaa karaahiyaan iyaduna tashbiiku asaabici faraha inaad isdhexgeliso geliso isdhaafiso iyadana waa karaahiya salaada way ku jira wy nin salaad ku jira inuu gacmaha saa isu dhex geliyo waa laga fiican yahay salaada jebin mayso laakiin ajirkeeday waa ku dhimin sababtaa wuxuu leeyahay nahyi baa ku soo arooray nabi alayh salatu salaam nahyiga ugu dhow ee ku soo arooray waxaa weeye xadiidkii kacb bin cujrat nabi alay slam wuxuu yihi hadduu qofkii weysaysto oo waysada wanaajiyo oo masaajidka uu aado falaa yushabbikana bayna aasaabici faraha yuna isdhexgelinin fainahu fii salaati qofka salaad ku jiraa qof aan salaadii ficil ahaan u gelin oo masaajidkii u socda si salaadii u tukada waxaa la yidhi abir salaad baa u socda intaa u socda saas darteed salaad baad ku jirtaa ee gacmaha faraha isdhexgelin oo isdhaafin baa la yidhi haddii la yidhi shababku wuxuu ku cileeyey nabigu fainahu fii salaati salaada ku jirta wina ma gelin oo waxaa lamid tahay qof salaad ku jira halkaa waxaad ka garatay faraha in lasaa laysu dhaafiyahay salaada ma fiicna karaahiyada iyadana halkaasaa loo deliishaday waayo tifaatu hayaadayga bigayri xaajatin baahi la-aan salaada adoo ku jira hareeraha inaad fiiriso tafkaa aad fiiriso kaa aad fiiriso qofka daakilkeeda soo galay masaajidkaan ogaato qofka meelaha maray isha alla wada raacdo iyadana waxaa weeye waa laga fiican yahay in laga fiican yahay nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can ililtifaati fi salaati salaada hareeraha la fiinfiirinayo markaasuu wuxuu yihi hu ikhtilaafu yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi waa xatooyiya daqitaan shaytaan shaydaanku uu dafaya uu salaadayo khushuucda ayaguu la tegayaa danahareena fiirinaya ma khushuucsana xagguu la socdaa kaana waa la socdaa salaaduu ku jiraa laakiin ishiisa xagga iyo xaggay jirtaa annaga waxaan garanaynaa dadka iyaga xoola dhaqatada ahaa ariga maqribkii xaroonaya hadduu xagga qiblada kaa jiro salaada dhexeeda lagu tirin jiray yaa salaamu calaykum salaada dhacdo neefkii hebel iyo hebel iyo hebel ahaabaa maqan buu leey arigu tirinaya ishiisu arigaasay la socotaa salaadday u taagan yahay laakiin neefkii marada isha waa firinaya midda labaad salaada markii la taaganya waxaynu soo marnay sunnadu waa meesha sujuudda inaad fiirisa wey nin hareera fiirinayo sunnadii lama iman laakiin shardigu waa ligayri xaajatin baahi inayna jirin wey hadday baahi iyo duruufi timaado qofku dhinacay duruufi ka timid waa fiirin karaa asalna waxaa u ah qisadii xadiidkii sahl ibni sacd wariyey ee abubakr radi allahu canhu ardaahu dadka tukinayey nabigaa soo daahay abubakr baa dadkii salaada geliyey saxaabigu wuxuu lehi wa kaana laa yastaakitu abubakr alaha ma fiirin jirin nabigii baa yimid alayh salaatu wasalaam salaada lagu jiro daahirka riwaayadku ma cadayn laakiin qaabka qisadu ay u dhigan tahay iyo salaadii la tukaday ragcaddii u horreysay waa lagu jiray xilligaa nabigu imanaya calayh isalaatu wasalaam waayo daa salaadu isagu dib ka soo qabeeyeyya lama sheegin oo hortii la tukaday markuu soo galay sababkuu soo dhex maray markii la arkay nabigoo soo dhex maraya waa tasbiixay badatay qaarka cabbahay isku dhigteen abubakar soo badan baa gadaashiisa ka yeelay marka waxaa usoo soo baxday xaaladani xaalad dabiiciya maaha waxaan caadi ahayn baa jira gadaal buu usoo fiiriyey nabiga safkooda soo galay alka sal salam kasuu gadaal noqday nabiga u tilmaamuu yihi halkaada iska joog markaasuu intuu diiday buu safka iska soo galay gadaal gadaal intuu soo bintuu safka soo galay nabiga horey buu ubaxay sal slam isagaa nabigaa tukiyey marka salaada intii dambe axkaam badan doortashada ad yeelataye halkan abubakar gadaal buu fiiriyey nabiguna waa joogo waa arkayey nabiguna waa baafanaysay madhihina waa iqraariyey xaaje iyo baahi iyo warbaxaa gadaal ka dhacay dhib baa jire buu fiiriyey lixaajatin waa sidaas oo abubakar nabigaaba amree amarka nabiga muxuu u khilaafay uma qaala wujuub inuu yahay ee min bacdi isaga qalbigiisa un in la muraacaynayo o qalbigiisa la ilaalinayo ayuu u qaatay nabigaana weydiiyey s salaadii kadib id abubakar otaa ku jir baan ku ihiye maxaad usoo baxdood ugu jiri weyday abubakar hadal aad qiimo badan buu yiri wuxuu yihi maa kaana libni abi quxaafata an yataqadama bayna yaday rasuuli llahi sal slam ina abi quxaafa inuu nabi maxamed hortiisa taag ku tukado soo haboon maaha wax la aqbali kara maaha halkan waxaa la yihi laba arrimood baa iska hor yimid daahirka amarka in la fuliyo iyo adab iyo ixtiraam in la ilaaliyo walidalika shawkani rag lamida ah, xadiidka markay tacliiqinayaan waxay leeyihiin wuxuu daliil u yahay anta alaa jawaazi taqdiimi اladabi calaa muraacaati dawaahiri اlamri amarka daahirkiisa in mararka qaarkood xushmadda iyo ixtiraamka laga hormarin karo baa laga dartay bay yidhaahdeen nin walbaba markuu ciidadaa sheegtay ee qaldantahay ma dhihin waa ka aamusay iqraar ogolaanshadu qaabka abubakar sameeyey inay saxan tahay buu ogolaaday nabigu sal allau alayh ali wasalam saas darteed marar badan intaa waxaad ka faa'iidaysanaysaan hal masalo qabyadda xushmadda iyo adabta ilaalinteedu qiimaha ay leedahay inaad mararka qaato amarkii nabiga laga hormariyo yar waa aqbalo saa darteed nufuusta iyo qofka muslimka ah naftiisi iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa xishmada iyo aadaabta ilaalinteeda iyo cidda ixtiraamka mudan ixtiraamkeedu waa inay dabeecad laba lagaba muraxan ee noqoto wey walidaalika culimadu waxay ku iyaaka wsaxafiya wlmusxafiya ma taqaana waxaa la yihi quraan nin kitaabkan ka barta yii iska ilaali waayo xuruuf badanoo qoran baan la akriyin kuwaan qornaynna waa la akriyaa hadduu yidhaahdo keliya waa qur-aanka iska bari kuwii aan qornaynna wuu ka tegi ee la akrin jirin kuwii qornaayan la akrin jirinna wuu akrin laadbaxanahu la adbaxanahu isagoo dhan marag marka quraan badan bu akri musxafigu ninkaa way qur-aanku wuxuu u baahan yahay sida qoraalkiisa carabyada kale la mid maaha talabka iyo macalin buu u baahan yahay xafaha la akriyo aan iyo kuwa qoran aan la akriyin baa kowkaa inaad qorato saxafigana waxaa la yidhaahdaa cilmiga kale ee sharciga anaa isbayo kitaab ka baran kaliya ninkii yidhaahda adarkiiyo suruugiibuu waayaa sidii ninkii gabiy buu noqdaa den waman rama bigayri shaykin adalla cani siraati lmustaqiimi wataltabis lculuuma calayhi xataa yakuuna adalla min tawba alxakiim tasadaqa min banaata calaa rijaalin yuriidu bidalika jannati naciim tawba alxakiim wuxuu aha nin waraaqaha dadku soo akriyo buu dadka jiray nin culamiya sheekh baa iska dhigi jiray dhalinyaradu waa kusoo calaacashay maalin kamida maalmo waay nin dhalinyarana wax barana ma haysano odayaashayna gabdhihii inay nagu daraan way diideen xaasib noo oda naga maraysaaye iniya odayaasha nagala hada suusiisa masaajidku markii la tukaday ka istaagay markaasu wuxuu u qaatay wuxuu yaqiinay soo akriya murtafadu sadaqaat fajira in la sadaqaystu mooday hataa farjigii fadligii sadaqada la sadaqaysan jiray ajirkeedii u akriyey uu baab kale walaheed ku babaxayba markaasuu gabdhaha wiilisha lagu fasaxo sadaqayo ajir weyne markaasu waxay tasadaqa bilbanaati calaa rijaali gabdhihii buu farjigooda ku sadaqaystayay rag yuriidu bidaaka janaatin naciim akhirtan inuu saa gaba raayo wacyigaas ajir buu ilaahay kaga doonayaa manaa zinadii iyo sadaqadiiba u kala cadaawaay manaa xoolahan adigaa leh haddaad biwadaa nafsika qof ku siiso u baahan soo sadaqa waxay la noqotay gabadhan farjigeeda yaraa iska leh daribaha inaad ay ku siiso sadaqa wey saasay u laakiin baabka sadaqaadka amwaasha iyo furuustu inayna isku mid ahayn macali u sheega ma helide sadaqaadka iyo cumuumu sadaqa iyo waxaad leedahood bixisa tacriifkii unbaa meeshaa la galay warafcu basarihi makruuaadku salaadaynu ku jirnaaye indhaha inaad kor u qaado ila samaai samada salaada adoo ku jira cirka inaad fiiriso iyadana lama ogola samada inaad fiiriso saaca halkaa afara ku dhegeynaan akridana lama ogola halkaa dambood taagan tahay boolaka kore masaajidka inaan akridana lama ogola saa darteed salaada markaad ku jirto kor lama fiiriyo hoos baa la fiiriyaa sujuudda hadday ka tegi weydana horay baa lagu ogolyahay nabigana calayhi salaatu wasalaam ka digay wuxuu yihi maxay yihiin dadka qaarkood oo isandhahooda kor u qaadaya kor fiirinaya ama way iska daynayaan ama allah dhakiraya aw latukhtafanna absaaruhum indhahoodaa la dhafayaa ama ilaahay ha indhatiro ama kor ay fiirinayaan way iska daynayaan baabu taxriim bay karaahiyada uga dhowdahay haddiiba cuquubada qabeelka ay ku mudanayaan wanadaru inuu eegana waa karaahiyo ilaa maa yulhiihi waxa mashquulinaya wax salaadi kaa mashquulinaya in la eego lama ogola walidaalika masaajidda waxaa la xaaraantinimeeyey derdiyadooda in la sharxo ama sharaxaad iyo wax qurqurux badan lagu dhejiyo nabigu alay salaatu wasalaam wuxuu sheegay akhruzamaanka marka la gaaro masaajidda waad zakrasayn doontaan zakrasadu xaraf iyo qurux baad ka dhigi doontaano sharaxaad baad ka buuxin doontaan ada masaajidda haddaad tagto quraan iyo dikri iyo wacdi baa saa u wada wareegsana salaada intaad ku jirta xafaanaya sida loo qoro iyo sharaxan daawashadiis yaasaa marta kaaga qaadi xataa masjid nabawi madiine markaad tagto gidaarkiisa hora waxbaa ku qoran wixii kala dhan waa wasaxay laakiin waxaa ku qoran lama tiri karo walaa dawladdaa boqortooy aan tiri karin ma dhacaan haddina dagaal baa ka dhig dhiig badan baa xuban hadday qur-aankaa tiraan walaa boqor cabdalla iyo aal sacuud oo dhan hadday isugu tiraan ma tirtiri karaan masalo masalo kooda hamoodina hata kenyana haystee waxan way tirtiraan waxan qoraalkaas waa baqaayaadii dowla ikhtilaaf alcusmaaniya wey itifaaqaadka jira sacuudi iyo turki xabad baadi ah bay qur-aanka qabanka jiraan dhiig baa qaadan marka masal masalo sahlan maaha dawladaha taariikh ka eeganaya jiritaankay jiri jireen baa la baabi'inaya saas darteed itifaaqiyaha dawliya ka jira intaa keliya maaha xataa intii xaramka masjidinabawiga uu ahaa xilligii cusmaaniyiinta wa lagama bedeli kara waa la asixin karaa inta laakiin lama bedeli karo maka ka samayn lafteeda mataafka dadka waa ku yarya intan gidaarkeeda ku dhow intii la dumiyo maamaydaa qawaaqaya la waasiciyo waa inay turkiya aqbashaa marka waxyaaba badan oo itifaaqaada oo maxaaqir badan yadaa jira meesha ha u qaadaninaba ninka meeshan inuu waxyaaba badan uu bedeli lahayn inay bedelaan ama culmmadu ay bedel lahayo bayna brotocoolaas kala saamahaynin marka zakrafada masaajida nabigu taas u reebay salaadday mashquulin nabiga xasana maalin nin abujahl la yidhaahdo baa maro u keenay qurux badan caaisha sidii gantoob ahaan iyo mare gurigii ku xiran oo xagga qibladii jirtay ka dhigtay salaaddanana markuu galay ay mashquulisay markuu salaada ka baxaybu wuxuu yihi waxaad yeeshaa azilu canii haada alqiraar marada dantoodka ee meesha ku xihan idhaafiya bu oo marada ninkii abujahalna intaad u celisaan marada kalaan xarabka lahayne indijaaniyada la yidhaahdeedu hayo haligu soo bedelo xadiidkaas wuxuu faa'iideeyey nabigu wuxuu ku cilayey marka fainahaa aalahatnii can salaati salaadayga mashquulisay marada saa darteed walnadaru ilaa maa yurii xadiidkaa masalo kale u hibada in lagu noqdo ma banaan laakiin qofkaad siisay haddaad wax ka fiican ugu bedelaysa limaslaxatihi waa logoli waayo abujahl kii hore uu keenay nabigu u celiyo hadiyadiisii sakaraad mid fiican ay ugu bedel dhahaw maa kaana minha malbaali suwarka istifnaahay ka mid tahay wa sawrihi marada inuu celceeliyo iyo wa timihiisa wa inuu dejiyo geliyo taxta cimaamatihi cimaamada horta ka gelgeliyo iyadaa lama ogola haddaad sujuudo makooramaana waxaad xirxireen xirxiro laakiin markaad sujuuddo haddaad kama jilicsan oo dheer leedahay innaga maaha dadka lala dadka dadkeenan jareerka ama jareerka ku dhow maaha dadkama kama jilicsanay timihii daawanayaan baa lala hadlayaa laakiin kafi sawbihi maradaa ku jirtaa maradii cimaamadii hadday soo dhacdo inaad caynsooda xidhxidhaayo iyadana waa karaahiya laba sababood bay yidhaahdeen sababta koodaad khushuucdii way kaa mashquulin salaadii waa khushuuci badanaa rukuuc iyo sujuud bay soo dhacaan rukuucduna gacmaha lawiyaha lagu hayaa sujuuddana gacmaha waa lagu sujuudoo dhulka yaallaan sayaa meeshii ka qaadood maantooda inaad celcelisood gacmihii makaankooda itiraabta faaruqayaan loogu talagalay inay joogaan kow marka labaad salaadii khushuucdeedii aad qaabili lahayd nin mashaqaysan oo shaqo kale ku jiraata saas darteed dhib badan bay habeenkaan qabnoo kaleeto cimaamada toobaduurtay adag baa la dhihi jiray habeenkan iyo khibaarkani dhib badan buu keeno maantoodhan sal baad celcelin marka wa kafu tawbihi wa shacrihi mid saddexaadda culamada qaar ku dareen waxay yidhaahdeen maryaha laftooda iyo timaha soo dhacay way sujuudayaan oo way rukuucayaan maxaa u celiya lagu diido marka wa tawbihi wa shacrihi wa taxta cimaamatihi baan waa ogolayn nabigaa yidhi alayh salatu salaam mugtaadna asjuda calaa sabcati acdumin toddobaan ku sujuuday waxaana la amray allaa aksita tawban walaa shacran mare iyo timatooda inaad uruurin oona celcelin baa la rabay wamasxu lxudaani boorka inuu ka tirkira can jabhatihi wejigiisa iyo meeshuu ku sujuudaya labadaba inuu shima iyadana waa karaahiyo axaadiis badan baa nabiga kaga soo aroortay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo qeyrkii wariyeen ee mucayqib waa kii ahaa laa yatamsax wa anta tusallii adoo tukanaya waxaad tirtirin fain kunta laabudda faacilan haddaad ka maagi weyda inaad samayso fawaaxidatan taswiyat alxasab hal mar un oo dhagaxaad ku sujuudayso ku ha noqoto haddii kale iska badaa waxaa kaloo ku yihi xadiis abidar laga wariyey laakiin waa daciif xadiis abidarka waa ciweeyo wuxuu yihi idaa qaama axadakum yusalii falaa yansax ilxasaa qururax yuusan tirtirin hadduu tukana qof faina raxmata tuwaajihu naxariis baad ka hor imanaysa dilka sanadkiisu waa daciif laakiin dacfigiisu aada uma adka macnaha waxaa saddexaad oo xoogeynaya haddii jaabir laga wariyo xasana imaamu axmedna fii musnadihi ku wariyey isaga wuxuu aada u tilmaamaya wuxuu laan yumsika axadukum yadahu min can ilxasan qofkii gacantiisa in dhagax iyo ciid tirtiritaan uu ka ilaaliyo fi salaati markuu ku jiro khayru lahu min miati naaqatin boqol neef geela taasaa khayr badan waxaa ka khayr badan boqol neef geela gacantaadoo dhan dhagax iyo ciidiya ku mashquulin oo ku tirtirin salaada kullahaa suudun xidxidati walaydhaman madow boqol geelo walaydha madow fain galaba axadakum shayaan midkiin haddii shaydaan ka adkaado inuu iska daayo u kari waayo falyamsax masxatan waaxida hal marun ha masaxo wuu asay hadiidkaasina intaasoo dhan baa tilmaamaya wataqaa'ibu hahaansigi inaad hahaansato inaad hahaansa waa ni cadsano daalana mut salaad cajis iyo daal ugu tukadana waa calaamad munaafiq walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala iyagoo wahsanayo cajisan bay yimaadaan salaad haddana aad cajisan tahay ood hahaansatay laga fiican fain halabahu hahamsii hadduu kaa tambariyo wadaca yadahu gacantiisa wuu saari calaa famihi afkiisa afka gacanta saaro afkaa hoos maqanha afka kala qaraajinin baa lagu leeyahy waayo shaydaanku markaa afka kala qaada wuu kugu qoslaa adoo salaad ilaahay hortaagan in shaydaan kugu qoslana ma fiicna cashishaadan is-ogeyn iska warqabin aad tukataan waashii neeftii meel fudba ha noqoteen munaafiqnimada khatar baa cabsi looga qabaa inahaas darteed isku celceliyo harsan nabigaan alayh salaatu salaam idaa qartaaba axadukum fi salaati qofkina buu hahaamsi qabto salaada falyakdim ma stataac intuu kari kara ha celiyo labada dawsiyarkaantaas u qabato xorayka isku xajiso hahaamsi buu iska noqon inta badan faima hayaan yakun shaydaankaa barad dhahay maku haraamsay salaadii ilaahay hurtiisa la taagnaa shaydaankan albaabada inaad u furto isaguna isku lalmiyaay so in fiican yahay ma karaahiyada isaga dabarka walmubaalagatu inaad ku xeeldheeraato fii khafdi ra'si fi rukuuci rukuucda inaad madaxa hoos u fooradiso oodan madaxiisimina karaahiyo caaisha radiallahu canha waxay nabiga ka warisay waxay tiri nabigu hadduu salaada rukuucaya wakaana idaa rakaca lam yushakis ra'sahu madaxa kor uga taagi jirin walam yusawidhu hoos uma lamin jirin waataynu soo dhiri sida waraabahana madaxa ha taagin waraabaha dabada hoos intuu mariya madaxa taageen sida dameerkana dagalka ha laalaadin dameerka markuu maanta o dhan socdo dagalka laalaadiya sahayen madaxa adiga dhabarkaaga si waynu soo marnay sifatu rukuuc wawadu yadihi gacanta inuu saaro calaa khaasidatihi kelmihiisa salaadaxayda keliyaha qabsatana iyadana lama ogola karaahiyo wey taxriim bayna uga noodahay karaahiyada waa nabigu sal ly salam waxaa ka sugan nahaa can ikhtisaari fi salaati salaada dhexeeda keliyaha in la qabsado waa diiday salaada khushuuc baa loogu talagalay nin keliyaha haysan nin kibirsanoo faanaya ah salaad rabbiga loo tahay inaad qaar kibir iyo faangaad u istaagto meesha ma qabato waxaa kaloo nabigeenna saxaabada ka sugan nin ziyaad ibni subayx la yihaahdo baa ibni cumar baa soo maray isagoo tukanay meelsugu tukaday markaasuu kamida iska qabsaday uu soo maray ibni cumar markaasuu gacanta kaga dhigtay isagoo salaad ku jiray sii daadi iska dhaafay ziyaadona ninka ibni cumar mada taqaanin markuu salaada ka baxay uu nin uu xidowna ninkaa gacanta ugu dhiftay yuu ahaa kasaa cabdillahi bn cumar wey xanaaqii iyo carabii la dagaalku iska badaayo intuu yimid buu wuxuu yaa cabdiraxmaan maxaad iga qoonsatay markaasuu wuxuu yihi kan qof daldalan sidii baa tahay nin galyahaa qorsaday nin daldalan wax ma dooriyo nabigaa laga reebay sal alay slam iska da keliya qabsigana lama ogolan walbusaaq inaad ku turto qibala wajihi wayamiini hortiisa iyo bidixtiisa inu candhuuf u tufo lama ogola bal an yashaayihi bidixiisa fii tawbihi maradiisa aw taxta qadamihi ama laga hoosuga markaas ka tufayso bidixta lageeseesa marada kutufu kulee ama hortaadoo bidixa ku tuf hore ha u tufay adoo sidaada hana uga jeedsan midigna iskala daa taasina nabiga ka sugan sala allahu alayhi waalihi wasalam oo nabigeenu qiblada dhinaceeda xaaka lagu tufay markuu arkay uu ka carooday wuxuuna yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam ina axadakum idaa qaama fii salaatihi midkiin hadduu salaada istaago fainahu yunaajii rabbahu ama rabbigii buu la koodayaa la baqayaa ama rabbigii baa shayga qiblada udhaxeeya falaa yabsuqanna axadukum qibala wajhi qofna yaanu mi hortiisa canduu ku tufin walaakin an yasaariyahu taxta qadameyhi laakin bidixdiisa ama hoostiisa ha ku tufo kadib nabigu mara intuu qasaray bu saa isgu jajabaysna xadiiska loogu tufaya intuu tusay halka waxaa ka garatay hadiiba intaa lagu koobay midigna lama ogola horayna lama ogola intaasi makruuhaadkii salaaduu kusoo gabagabeeyey haddaba shuruudii salaada waan soo marnay waajibaadkiina waan soo marnay sunankiina waan soo marnay makruuhaadkiina waan soo marnay mubtilaadkiina shantaba waan soo marnay walisalaati shuruuطun bay leedahay wa arkaan arkaan bay leedahay wa afcaadun sunan muakada ay leedahay wa sunanun sunan kaloo ka hooseeyay leedahay taas fa shuruuduhaa amaaniyatu waa lagu soo khulaasaynaya marka wixii baabka kugu soo maray baa lagu soo koobaya dhegeyso fashuruuduhaa shuruudeedu amaaniyatun sideed bay ahaayeen kow ahaarat lacdaai xubnaha waa inay daahir ka yihiin min alxadai wanajaasi xadad iyo najaasada ahaaro labadi noocda ahaaratu xadain iyo ahaaratu khabartin horta inaad qabto wey ko wa lcawrati cawrada inaad asturto wey waistiqbaalu qiblati qiblada inaad ujeedsato wey watinaabu manaami saddexda la iska reeba ee asaaska inaad iska ilaalisa wey weliya saddexdu alkaa muharayo walaflu cunitaan iyo wixii raacay wey walficlu kaiiru fal fara badan wey xalayda soo maraynay wa macrifatu dukuuli waqti waktigii inuu soo galay inaad garanayso wey walalkanna mala raaligahoy kula badan tahayba ha noqdeen sideed wa cilmu inaad garanayso bifardiyati salaati salaad inay farad kugu tahay iyo bikayfiyatihaa qaabkaad u tukanaysa haddaan si loo tukanaba garanaynin maxaa salaa tukan sideeddaa shuruudeedaa waynu soo wada marnay fa mataacu markii la dhimo ee laga tago wax ka dhimaan bisharin minhaa shardi shuruudaa kamida ah, baalat salaatu salaadii way buraysaa tusaalayaga shan tusaalawaad ba marka oo shuruudda jebiyey mil kow an yasbiqahu lxadau fiiha inay waysadu ka jabto kasoo hormaro ay ka fakato walow sahwan halmaab ha noqotee adoo salaadii ku jira hadday waysadii kaa jabto kaa fakato sabqigaa manaa fakashadii buu jeedaay adoo celcelinay kaaba baxsatay ama salaadan ku jirto waa is salaad ku jirto kas baadan usii daysay waad fasaxday laakiin salaad ku jirto waa halbaansaday goobtay tala faraha ka baxday ubaaxasata salaad ku jirto laa yaqbalu llahu salaata axadin ila ad ila bitahuurin salaata man axdata xataa yatawada waan soo marnay aw tusiibahu najaasatun fatbatun ama najaaso qoyan baa kugu dhegtay walam yuuqid maraday ku dhacday oo ma tuurin xaamilu najaasatin buu noqday aw yaabisatun ama nijaaso gegan baa kugu soo duuldhacdaye fa yulqiiha biyadii gacantuu ku qabtayoo waa tuuray iskama horgufin aw kunbihi gacankuma taabane marada kunka tamadaa horaa la yidhaahdaa gacanta xaggeeda ah maradiibuu kula qabtay oo tuuray mar nijaasada inaad tuurta dhib malaha ee qabashadeedu ama gacantoosaada bikunbihi gacan ku qabto mare qabashadaan la ogolay aw takshifa riix labadaa shardigii hore wey oo lag oo la jebiyey tahaarada ahaa oo labadiisii qayboodoo midna tahaaradii xadadkaa la jebiyey midna tahaaradii khabarkii najaasadaa la jebiyey aw takshifa riixu dabayshii baatay bicawrata cawradiisa wa tawxud sutratu sutradii iyo maradiina way ka fogaatay gabadhii maraday korka ka qabtay way oo buuban weyneeye dabayl baa imaarkiiba dhanba kala cararto xaggaa ku tuurtay ama adiga laftaadu go-baad buntarayye guntigii intuu kaa furtay bay dabayl go la carartay dharka dhanbaa soo istaagran sutradiina waxaad durbo qabsan karto takaasii dhacaysoo qabsatay maaha mudday banaaneyd cawradaadi ama waaba malfukuucdayo funaanadiiyo shaatiga kor intay u cayreen sarwaalkiina dabada bartankeedaad ka qabtay intaa aad intaada kucsaneyd oo dhan dabayshu garaacaysay dabayshaada garaacaysayba cabaar buu iska banaanaa aw yactaqida ama wuxuu rumaysan yahay bacda afcaaliha afcaasheeda qaarkeed fardan inay tahay wa bacdahaa qaarkeedna sunatanay tahay walam yumayizumaa mana kala sooci karo salaadan farad iyo sunada isugu jirta waa ogtahay lakin maxaafada maxaa sidaada kala garanaysa falaw ictiqada hadduu rumeeyo ana jamiicahaa fardun ay tahay ko awlaadana uu u degdego biilqaai tawbi najaasi naradii najaasta ahay durdeedu iska tuuro ku degdegay wa binasbi yaadisati ama inuu iska tamiyo iska tuuro najaasadii ingelimaydeeda kor kaga dhacday umbaa sha iska jiriyo markaasay ka dushay wa satrin cawrata ama cawradii banaanaatay durbo uu asturo lam tatul salaadii gubi mayso laakiin wixii haddii loo degdegi waayo salaadii wajada wa arkaanuhaa kiira sheegana sabcata cashara toban iyo toddoba wayaan soo maray ko aniyatu niyada wa takbiirat lixraami takbiirta lagu xirto walqiyaam istaaga la taagan yahay lagu tukanayo qofkii awooda waqiraaatu faatixatu faatixada in la akriyo walbasmalatu bisinkuna aayatu mina aayad kamida weeye shan iyo lix warukuucu rukuuc iyo waqumaaniinatu in lagu xasiro wey walitidaalu iyo waqumaaniinatu toddobayo sideedna loogaa wey toositaanka laga toosay iyo in lagu xasiro wasujuudu sujuuda iyo waqumaaniinatu in lagu xasirana laba wey waa toban wajuluusu bayna sajdatayn in la fadhiista labada sujuudo dhexdooda iyo waطumaaniinati in lagu xasilo on laga degdegin waa labiyo toban watashahud akiru wa juluusuhu dambe iyo fadhigiisana ku dar waa afar iyo toban wasalaatu cala nabiyi sal slam fiihi lagu saliyo fadhigaa dambe in nabiga lagu saliyana waa arkaanta salaada waa shan iyo toban wtasliimatu اuulaa saama naqsiga hore waa lix iyo toban watartiibu haakada saa ay yihiin in loo kala hormariyo toddobiyo tobankaa rugni wey iyaga toddobiyo tobankaba tartiibka maahane waynu soo wada marnay tartiibku salaadu say u kala hormaysaa loo kala hormariyaa ikhtilaaba waanan fadhiyaa ee atixiyaadka horta aan ka bilaabo ugu dambeeya kadibna aan istaagi sujuudi hortaan uxijisiiye intaanaan kicinba kadibna aan istaago rukuuc iyo faatihaadu salaad axba kama jiraan wa afcaaduhaa sunankeeda mu-akadada ah ee sujuudu sahwiga lagu kabayo haddii laga tagaa sittatun lix weeye abcaadna waxaa loogu magacaabay min albacdi weeyo sidii salaadii wax kamida oo laasimay oo aan laga tegi karin bay shabahdaa maadaama markii laga tago sujuudu sahwi lagu kabayo kow iyo laba atashahud اwal wajuluusuhu ataxiyaadka hore waa suno fadhigiisana waa sunade shaaficiyadu maxay u daliishadeen sunno inay yahay aanu mar labaa ishaana namahooda inaan soo maray nabigu ataxiyaadka daxuu ka tegay halmaamay uma soo noqon kadib sujuudu sahwi buu ku kabay waxay yidhahdeen farabkii kale dhan waa loo soo noqon jiray haddii aan loo soo noqonin sunaan ku garanay sujuudu sahwi waa lagu kabayna waa sunno sunno sunno booskeed bay gashaa farad booskii ma geli karta waaba ka weya iyada saddex iyo afarna wasalaatu cala nabiyi sala la alay slam nabiga in lagu saliyo weeye fiihi fi tashahud lwali atxiyadka hore wa aalihi nabiga aalkiisa in lagu saliyo fi lakhiiri ataxiyaadka dambe labadaana ku dar waa afar walqunuusu wa quruudka salaada subax iyo istaagiisuna waa sunanka muctadada wey wamaa cadaa daalika intaa wixii ka soo haray oo sunankan lixda ee mu'akadada sheegnay aan ahayn oo aan arkaantii aan soo tirinay ahayn oo aan shuruudii aan sheegnay ahayn intaa waxaan ahayn ee sifada salaada markaan ka hadlaynay aynu soo sheegnay oo dhan sunan wey ama sunanku ilaaq ama fuqaada mashaafiyadu qaar sida ay yihaahdaan hay-aatu salaati hay-aadka ku magacaabo qayb sunankii baasay u kala qaadaan bay abcaad iyo hay-aad u kala bixiyeen qaarkood intaa kale waa sunan haddii laga taga aan sahwigooda sujuud lagu kabaynin weye halkaasaan caawa ku daynaynaayo baabu salaati fariidati iyo waajibkii halkaasuu ku dhammaaday wixii ka dambeeya waa salaatu tatawuc iyo naafilo marka la dhameeyana salaawaatka qaybtii kala weeye marka weli salaad fari kama qodno weeyo hadda nuskeed meelaha waa gaarnay baabu salaa ilaa zakaa inta laga gaaro waxaan filayaa waxaa nus ku dhow ama waxoogaa nuskeed dhaatay kitaabu salaad la gaara subxaanaka allah biamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk